الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضاه وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الأحبة إن شاء الله تعالى وحي ألا كفضيديه ayaynu ka tilmaami doonaa weedhaasi ku saabsiisan ahmiyat tawxiid ama mudnaanta uu leeyahay alle subxaanahu wa tacaala oo la keli yeela kelimatu tawxiid sideeda waa shicaari diin ilxaq ama waa slogan baynu odhan karnaa waa astaanta diinta xaq ee xagga rabbi ka timi subxaanahu wa taala calaamadda u ah si kale haddaynu tilmaamno waxaynu ku tilmaami karnaa inay tahay waa cinwaanka qura ee mathali karaa diinta dhammaanteed ereygaasi waa diinta oo dhan oo la duuduubay oo hal tacbiira ama hal kelmo ama hal jumlo oo keliya lagu cabiray idan laa ilaaha illa allah haddaynu sideeda duuduubka u tilmaamno waxa ay sheegaysaa waa diinta dhammaanteed towxiidku asliyan waa alcilmu biاllaah walcamalu lilah towxiid almacrifa walithbaat ama towxiid alqist waalab ama taqsiimaadka tiro badan lee la sheego markaad ka wada timaado waxa weeyaan inaad alla garato garashada u xaqa u leeyahy aliimaanu billaah la garto xataa arkaanu liimaanka aynu naqaana inta dambe oo dhamme waxaa loo idaafaynayaa uun ka hore an tuumina inta dambe waa wamalaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi waa idaafaat inta dambe oo dhami loo idaafaynaya ilaahay subxaanah wa tacaala asalku markaa markaynu eegno shacaa'ir atacabudiya ama arkaanulislaamka inteeda kaleo dhan markaynu eegno waa towxiid camaliya ama waa xuquuqda alla lahaa subxaana wa tacaala laakiin aslu ddiin waa diinta asalkeedu ama rasmigeedu waa kelmadatan waa ilaahay subxaanah wa tacaala keligii in la caabudo markaynu leenahay ilaahay keligii in la caabudo macnuhu waxa weeyaan wax allaaliya loo yaqaano ayan kaanat waxaa cibaado loo yaqaanaa ha noqoto baryo nadar ha noqoto naxr ha khawf tawakul raqba rahba waxaa doonta ku sheeg wax allaaliya waxa loo yaqaanoo dhan in ilaahay loo keli yaalo wixii aan alla ahayna cibaadadooda in beri laga noqdo markaynu dhahno laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila macbuuda bixaq ilaahu waa macbuud afara'ayta man ittakhada ilaahahu hawaah baa ilaah yidhi ka warramaka isagu wuxuu caabudo ka dhigay isdesires waxay naftiisu doonto waxa uu naftiisu doontuu ilaah ka dhigtay baa ilaahay leeyihi macnaheed waxa weeyaan ilaahu waa waxa la caabudo ayaankan haddaba cibaadadaasi in ilaahay loo kali yeelaa waa macnaha koowaad ee laa ilaaha ila allah ay tilmaamayso was'al man arsalna min qablika min rusulina ajcalna min duuni araxmaani aalihatan yucbaduun waxaad weydiisaa baa ilahay ba rusushii hore lasoo diray ma jira ajcalnaa min duuni araxmaan aalihatan yucbaduun ilaahay sukadiisa wax kale oo aaliha ah oo la caabudo maa jira wma arsalna min qablika min rasuulin ila nuuxi ilay annahu laa ilaaha ila ana facbuduun ilahay wuxuu leeyahy wixii aan rasuul soo diray oo dhan waxaan ku soo diray kelmadatan rasuul oo dhan waxaa loo soo waxyooday laa ilaaha ila allahun laa ilaaha ilaa ana facbuduun ilaah xaq lagu caabudaa ma jira aniga mooyaane keliga iyo caabuda haddaba ayuha alaxiba dadka barh baa waxay u qaateen laa ilaaha ila allah macnaheedu inay iska tahay uun inaad rumayso ilaahay inuu khaaliq yahay inuu mudabbir yahy inuu kan yahy warintaasi waa qadrun mushtarak bayna alkhalqi dhammaantood afraad yar oo sii ambatay mooyaane maa nacbuduhum ila liyuqaribuuna ila allahi zulf ibliis ayaa u ah soo maaha shirkiga ka ugu fog ibliis wax ka fog miyaa garanaysaa ibliis ilaahay inuu jiro iyo rabbinimadiis iyo waxaasoo dhan inuu rumaysan yaha qur-aanku soo naqlinaya khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min tiin qaala rabbi faandirnii qaala rabbi bima aghwaytanii ibliis rabbidaasuu tilmaamaya iyo ilaahay abuuray idan taasi waa qadar mushtaraka maca ibliis baa inaa la rumaysan inuu ilaahay rabbi yahay inta badan basharkii dunida soo marayna saasay rumaysnaayeen wakhtigan dambe shudaad baa jiri jirta layidhaha waa mulxid iyo waa ka wakhtigan dambena waxaad moodaaba in wixii shaadka ahaan jiray laga dhigayo inuu waxa komankaa noqdo ama ballaadhan lakiin waxay leeyahay xataa libliis masaladaa weynaa rumaysnaa waxa uu khalqigu inta badan uu ku kala gedisnaa waxa weeyaan yaa loo gaar yeelayaa cibaadada khalqigu kaasuu ku kala gedisnaa walidaalika baa ilahay wuxuu leeyay rususha oo dhan waxaan u soo diray laa ilaaha ilaa ana laa ilaaha ila allah baa rusul oo dhan lagu soo diray sidaa awgeed ayaa maalan qur markuu ka rorayn waqoomu wa ilaa caadin akhaahum huuda qaala yaa qowm icbudu allaha maa lakum min ilaahin hayru ilah keliya caabuda markii lagu yidhi maxay ku jawaabeen aji'tanaa linacbud allaha waxdah wanadara maa kaana yacbudu aabaa'una jawaabtii qoomka reer caad waxay noqotay war ma waxaad noola timi ilaahay oo qudha caabuda cibaada isaga ku keli yeela ma taasaad la timi bay leeyihin in ilaah la caabudo iyo inuu rabbi iyo muran kama taagna laakiin waxa weeyaan ma ku keliyeel keligii uun in laga qaatabaad la timi oo aanu ka tagno wixii kale dadku caabudayeen oo dhan ولذلك بقى إلهي وحلاه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله wajtanibuu ataaguut ummad walba rasuul baanu u soo dirnay rasuul kastoo la soo diraa wuxuu waday ucbudullaaha iyo wajtanibu taaguut ilaahay caabuda wixii aan alla ahayna subxaanahu wa tacaala dawaaqiit ilcaalam kullu waxay doonaan ha ahaadaan ama dhagax ha noqdo ama bini aadam ha noqdo ama qaanuun ha noqdo ama wuxuu doonaya ha noqdo waxaan ilaahay ahayn inaan cibaada loola iman inaan laga dambaynin haddaba intaasi waa macnaha tawxiidkaoo si kooban aynuu tilmaamnay ahamiyadiisa waxaa tilmaamaya baynu leenahay kow waa waxa rusushoo dhammi ku bilowdo waa awal manaazil ariiq baynu leenahay ama awal maqaam yaquumu bihi saalik ama awal dacwat rusul waa kelmadatan laqad arsalnaa nuuxan ilaa qowmi faqaala yaa qowmi icbudu allaha maa lakum min ilaahin hayru nebi huud ucbudu allaha maa lakum min ilaahin hayru fii suurati alacraaf nebi saalix ucbudu allaha maa lakum min ilaahin hayru nebi shucayb ucbudu allaha maa lakum min ilaahin hayru nebi waliba weedhatan jumladaa yara kooban ucbudu allaha maa lakum min ilaahin hayru buu qoomkiisa ula yimi waa halkay dacwada ambiyadu ka bilaabantay walidaalik waxaynu waa miftaaxu diini kulliha nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii imaamu axmed iyo keyrkiba warinayaan ninkii la odhan jiray rabiicata bnu cabaad min bani dayl waa nin saxaabiya laakiin intaanu islaamin buu ka warramaya inta aanu diintaba qaadanin wuxuu yidhi suuqa la yidhaahdo dilmajaaz cukaad iyo dilmajaaz waa suuqa qiya carbeed ama quraysh iyo dadka la isugu iman jireen wakhtiga la xajo ayaa alaabta iyo wax lagu kala iibsan jiray gabayada iyo faanfaanka iyo afafka iyo waxaana waa la dhigan jiray qabaailku waa isu soo qolo waliba gabyaageeda iyo khaiibkeeda iyo waxaasay keeni jirtay meel laisugu faanaa bay ahayd wuxuu ihi suuqaas baan nimi dabeetana waxaan arkay buu yihi nin leh waa jaahiliyadiisii buu ka warramayaa nin leh yaa ayuha annaas quluu laa ilaaha ila allah tuflixu nin leh baan arkay buu yidhi wardadow waa mushrikiin carabkii meesha isugu yimi buu nebi maxamed la hadlayaa wuxuu le yaa ayuha nnaas quuluu laa ilaaha ila allah tuflixu wardado waxaad tidhaahdaan laa ilaaha ila allah waa liibaanaysaane dadkuna way ku soo ururaan buu leeyahy mid kale oo aad u wejigiisu dhalaalayo oo axwal yara ah oo laba guntimoodoo timaa ah samaystay ayaa daba taagan buu yidhi oo leh innahu saabicun kadaab waa mid diinta ka baxay waa bidcoole diintii dee dadka quraysha haysatay waa saabi yani waa diintii wuu ka baxay waa beenaale ah rumaysanina midbaa ka dabale buu yidhi dabeetana meeshuu u dhaqaaqaba kanna waa daba socdaa buu leey intaasu ka dabaley markaasaan idhi bu yidhi warrinkan waa kuma markaasaa laygu yidhi waa nebigu ahaa buu leeya calayhi salaatu wasalaam kan daba socdayna waa bilahab waa adoo adeerkaa lagu daba dhigo uun meeshaad istaagtaba ugu daba taagan yahay oo uu leeyahay waxa uu sheegaya wiilkana naga adeero oo waxba kama jiraan idan nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam quraysh iyo carabtii kale iyo jaahiliyad iyo wixii isu timi hal kelimaduu ku leeyihi quluu laa ilaaha ila allah tuflixu idan waxaanu leenahay waa dacwadda rusushu halkay ka bilaabanto waana asalka furaha bini aadamka ah waa asalka uu ka bilaabmo islaax ilbashariya haddaad rabto bini aadamka in isbeddel lagu sameeyo isbeddelkaasi noocuu doonayaba ha noqdo asal waxa u ah kelmadda tan walidalik buu nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam isna saasuu lahaa rusushu isaguu sii dirayey yacni dadkii ducaad ahay oo meelaha kale u dirayeyna sidan buu u dirayey maalan xadiiskii saxiixeynka ku yaalla mucaad ibnu jabal markuu yeman u dirayey yeman mucaad waxaa la rabaa inuu safiir nebiga ka noqdo calayh salaatu wasalaam xukumo qaadi u noqdo muxuu ku yidhi nebigu calayh salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi innaka ta'tii qowman min ahli lkitaab mucaada waxaad u tegi doontaa duul ahlu kitaaba fadcuhum ila shahaadati an laa ilaaha ila allah waana muxamadan rasuulu llah fainhum ataacuu lidalik waxaad ugu yeedhaa buu leeya kelimatu tawxiid shahaadateynka ugu yeedh hadday taa kaa aqbalaan markaasaa bilaabmaysaa alaham falaham diintu say u kala muhiimsanta in loo loo soo kala horaysiiyo laakiin awalulamr waxa qofka lagala hadlaa waa kalimatu tawxiid waa ilaahay kelinimadiisa subxaana wa tacaala waayo erayga kan la-aantii faral iyo sunna toona ma asaxo ereyga kan aantii aakhire lama badbaado ereyga kani waa erayga keenay inuu nebi maxamed dhowr iyo labaatan sannadood uu jihaad ku jiro marna bilkelima marna bisayf ugu jiro waa ereyga ilaahay rusul oo dhan ku soo diray waa ereyga aan noloshu isbeddel samaynin inuu ereygaas rumayntiisa iyo ku dhawaaqistiisa dadku ay la yimaadaan mooyaane walidalik baa qur-aanku wuxuu ku tilmaamayaa acdamu nicma ilaahay uu dadka siiyey qur-aanka suurad baa jirta culammadu ay yidhaahdaan suuratu nicam baa la yidhahdaa bay yidhahdeen waa suuratu naxl suuratunaxl aayaadka ugu horeeyo dhan haddaad akhrido ilahay biniaadamka uu gallad sheeganaya waxa uu nimco siiyey wasahara lakum wasahara lakum wasahara lakum markaasaa taskhiir kasta waxaa laga gabagabaysiinayaa afalaa tacqiluun afalaa tatafakkaruun afala afala culamadu waxay dhahdaan suuradda tan suuratu nicam baa la ydhahdaa waa suuradda nicmooyin ka waranta waxay yidhahdaan culammadu awal nicma uu alla sheegtay waa tan ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذر أنه لا إله إلا أنا فاتقون أتى أمر الله فلا تستعجلوا marka hal bilaabanto nicmada koowaad ee uu ilaahay dadka u sheeganaya waxay tahay inuu ilaahay waxii u soo diray addoomihiisa loogu digayo kelmadatan inay xejiyaan iyo sufyaan ibnu cuyeyna waa min xufaad alxadiid ama waa sheekh alimaam shaaficiy sufyaan ibnu cuyeyna ba wuxuu leeyahay maa ancama allahu calaa cabdi min alcibaadi nicmatan acdamu min an carafahum laa ilaaha ila allah qof bini aadama buu leeyahay ilaahay nimco ma siinin ka weyn inuu baray laa ilaaha ila allah waa nimcada ugu weyn buu leeyahy qof bini aadama ilaahay siiyey waa nimcada tan in la baro waa qur-aanku kuugu tilmaamaya inay tahay alcurwati alwusqa faman yakfur bitaaquuti wa billaahi faqad istamsaka bilcurwati alwusqa guntinta aan go'in xadhigga aan go'in lanfisaama laha wallahu samiicun caliim haddaba warka koobani waxa weeyaan ahmiyadiisa waxaa tilmaamaya in rabbi uu sheegayo waxaa loo abuuray dadkuba inay yihiin inay ilaahay ictiraafaan wamaa khalaqtu ljinna walinsa ila liyacbuduun cibaadadaasina inay tahay ta loo soo diray inay saxaan nebigu calayhi salaatu wasalaam oo dameer fuushan cufayr la ydhaahdo dameer cufayr la ydhahdo isagoo fuushan ayuu mucaadi ibnu jabal oo nin dhallinyaraana soo qaaday madaxweynuhu ummadoo dameer saaran ka warran oo weliba lala fuushan yahay yani oo tawaadaca nabiga caleyhi salaatu wasalaam iyo kibir iyo waxaasi ugu jirin isagoo heli karayay wax ka waaweyn dameer buu iska saaraa mucaad ibnu jaballa dameerku la fuushanaa aniga nebiga wax noo dhexeeyey ma jiran buu leeyay muakharat raxal mooyaane koorahan yare baan kala saara mooyaane wax kaloo noo dhexeeyey ma jirin ayuu nabigu ii yeedhay buu yidhi waa xadiidkii macruufkaee saxiixayn ku yaallaa dhowr goor buu ii yeedhay markaasaan markasta idhahdaa buu yihi labayka wasacdayka yaa rasuul allah ku ajiibay oo ku ajiibay ilaahay rasuulkiisiiyo dhowr goor markuu ii yeedhay waxna iima sheega buu yidhi wuu yeedhaa markaan u jawaabana waa soconnaa buu yidhi waxba ma sheego waxay culammadu yidhahan waa min adawaati tanbiih waa qofka oo la rabo inuu maankiisu soo wada jeedo wartalo waxaanuu nebigu soo wadaa waa maxay inuu qofku ka fakero markuu nabi maxamed kuu yeedha aad u jawaabtay haddana aan waxba kuu sheegin kuu yeedha aad u jawaabtay kuu yeedhay mar saddexaad ama mar afraad riwaayadka qaarkood say sheegayaan buu nebigu ku yidhi atadri xaqullahi cala alcibaad ilaahay xaqiisa ma taqaanin basharkan dambee lumay waxa ugu badan ay ka warramaan waa xuquuqda makhluuqaadka miyaad aragteen dadka wax ka warramaya ilaahay xaqiisa mise xaqa bini aadamka iyo xaqa xoolaha iyo xaqa hayawaanka iyo xaqa dhirta iyo xaqa xuquuq kale xuquuqda makhluuqaadka ee bini aadamku inta badan ka waramaan rusushuna xaqa alle ka warramayaan xaqa alle markuu sugmaabaa xuquuqda kaloo dhamay sugmaysaa mid rag iyo mid dadeed iyo mid xoole waayo ilaahay baa sugaya ilaahay wamaa rabuka bidallaamin lilcabiid hadduu xaqaasi sugmo wax waliba balansid bay noqonayaan everything istiqaama bay helayaan wax waliba way qumayaan markaasaa bini aadamku helaya jidka saxa ah laakiin haddaad xaqa u weyn ka baxdid uu lumo maalinba xaq baa la wadaya sida loo wadaaba kuwa kale la duminaya xaqa dumarkaa la wadaya ilay ragga gumaystaan haddana xaqa raggaa la wadaya ilay dumarka la gumayso meel la taagayso ma laha meela isjoogsato ma leh laakiin waxoo dhamme waxay saxmayaan marka la sugo maxay walidaalika nebigu calayhi salaatu wasalaam mucaadis binu jabal muunka odhan xaqa raga ma taqaanaa iyo xaqa dumarka iyo xaqa biniaadamnimada iyo xaqa dhirta iyo kaxoolaha iyo ee wuxuu uga bilaabay ma og tahay xaqullaahi cala alcibaad ilahay xaqu addoomaa ku leeyahy dabeetana nebigaa u sharxay calayhi salaatu wasalaam wa an yacbuduuh walaa yushrikuu bihi shaya buu nebigu yidhi waa inay ilaahay caabudaan oo aanay maxay cidna ugu shirig yeelin qaybta koowaad waxaynu ku tilmaamnay markaa macnaha duuduubanee guud ee towxiidkaasi waa kelimatu laa ilaaha ila allah waxaynu kale ku tilmaamnay mudnaanteeda ay leedahay inay tahay waxa sababay inay noqoto waxa koowaad ee rusushu ka hadasho min nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam ilaa kuwii ka horreeyey waxaa isku wada waafaqsan yihin diinta qura nebiyadu wada sideen ee asalka ahi ee uu nebigu ku tilmaamaye calayh salaatu wasalaam inay sharaca lakum min addiin ilaahay uu ku tilmaamayo waa kelimatu tawxiidkaasi haddaynu u sii gudubno bini aadamka iyo waxtarka ay u leedahay ama waxaynu leenahay kelmaddatani waa macqadu najaati fi اddunya walakhira waa waxa qura ee lagu liibaano lagu nabad galo adduun iyo aakhiraba dadka inta badan si basiita waxaa madaxooda ugu soo urura dee laa ilaha illa kole aakhira lagu badbaadaya lakiin adduunka in la iska yaro kadeedmayaa bay rumaysan yihin laa ilaha illa allah marka la yidhaahdo waa aakhira waa la badbaadaya sax aakhira la badbaadaya sax aakhiraba ka muhiimsan adduun oo dhan adduunku waa wax yar time wise ama markaynu eegno xagga waktiga iyo muddadu jiraya iyo macnodaradiisa iyo markaynu ka eegno xagga qualitiga iyo qiimaha uu leeyahay adduunku waa wax yar aakhiro hadday xagga ciqaabta tahayna iyadaa daran hadday xagga jannada iyo nicmada tahayna iyadaa weyn hadday xagga zamaanka tahayna iyadaa ballaadhan idan marka horeba wax laysdhinac dhiga maaha marka horeba wax laysdhinac dhiga maaha inay maskaxda ku degdegtaana waa sax laakiin waxaan kaloo sax ahayn haddaba inaad u aragto laa ilaha illa allah inaanay nolosha isbedel ku lahayn laa ilaha illa allah waa manhaju xayaa waa nolosha isbedel ku leeday ama tacbiirta cusube bini aadamku uu jecel yahay mashaakil albashariya laga yaaba nimanka siyaasiyiinta iyo masaakiintaas inay yidhaahdaan ee eh, wadaadad oo akhrinaya laa ilaha illa lama ka warrama war buuda baa la rabaa sidii dhaqaalihiisa wax looga bedeli laha siyaasadiisa wax looga bedeli laha horumartiisa wax looga bedeli laha waxaan leenahay all of that isku soo duuduub siyaasad iyo dhaqaale iyo environment iyo waxaaboo dhan isku soo dudubtan baa wax ka beddelaysa hadday xaqiiqowdo waxoo dhan dariiqa loo maraabaa kana ma daliil qur-aanka ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu kaga warramaya taariikhda bini aadamka baa ilaahay qur-aanka inooga warramaya oo muujaz ah waxaa lagaga warramayaa inxiraafaadkii taariikhda bini aadamkaa soo maray in aadamku markuu weecdo qoloba weecashada ay tawxiidka ka luntay wadday ka saartaa dabeetana waxaa ilaahay ka warramayaa qur-aanku taariikh kooban buu ka warramayaa laakiin taariikhta wuxuu farta saarayaa bukaankii ku dhacay ummaddaasi wuxuu ahaa wuxuu kaloo farta saarayaa sidii loo badbaadiyey ama loo hagaajiyey loo wanaajiyey min nebi aadamka soo bilow ilaa iyo nabi maxamed caleyh salaatu wasalaam laga soo gaadhay taariikhdii bashariyadoo dhan oo muujaza ayaa kitaabkan qur-aana ku taala waxaanay ka waramaysaa inxiraafaadkii bini aadamka soo maray bulshooyinka waxaana kale ka waramayaa bulsho kasta oo munxarif noqotoo weecatay islaaxinteeda halkii laga bilaabay qur-aanku wuxuu ka waramayaa bulshooyin siyaasa ahaan lumay maalan qisatu fircawn maxay ku saabsiisantay waxay ku saabsantay waa political issue waa nin dadka gumaystay oo gumaysigiisa uu gaadhsiiyey inuu cismo sheegto inuu yidhahdo ana aba ilaaha ana rabbiya intuu bini u khudbaday inuu yidhahdo ana rabbukumulaclaa bini aadamka ka kaalay xaashida iyo cawaamta ka kaalay kuwii malaah malaah had iyo goor waxaa la yidhahdaa waa kuwanaynu idhaahno wasiirada iyo baarlamaanada iyo kuwan lacagtale iyo dee dabaqada mudan waddanka mala u intuu la hadlay wuxuu yihi maa calimtu lakum min ilaahin hayri laysla soo dhaaf markaa caamadii yo ana rabakumulaclaadii waa malai qaala lilmalai xawlah maa calimtu lakum min ilaahi hayri ninka kibirku halkaa gaadhsiiyey ee dictatorshipku gaadhsiiyey inuu bulshadiisa qayb ka mida ah yidhaahdo ragga inay dhalaan waa mamnuuc bani fulan nin ma dhali karaan wixii ay nin dhalaan ha la dilo idan waxaynu odhan karnaa kibirkiisa waxaad ka garan kartaa ilaa haddaa dunidu waxay ka yaabantahay xabaalihiisi oo loo daawasho taga soo ahraam ma maqashaan baramidis oo la tago ahraamtu waa maxay waa xabaalihii boqorada faraacinadu markay dhimanayso nin walba xabaasha loogu sii talagalay waa dhagxantan intaa la aleegee oo dhammi waa waa ummad dhan oo xooggeedii caqligeedii technolojigeedii loo taskhiiriyey inay maxay nin xabaashi ka shaqeeyaan ahraamta imse dad intee leeg baa dhisaad u malaynaysaa hal haraamha in la dhiso ninkii caynkaasiya ah wuu soo maray waxaa soo maray kuwo dhaqaalaha weeciyey oo mushkilad iqtisaadi ay jirtay nebi shucayb oo dhan qur-aanku muxuu kaga warramayaa awfu lkayla waalmiisaana walaa tabkhasu nnaasa ashyaa wuxuu ka warramayaa uun qadaaya ku nabiyullaahi huud ama saalix iyo kuwa maxaa laga waramaya qadiya xadaaraad ku saabsan atabnuuna bikuli raycin aayatan tacbathuun watatakhiduuna masaanica lacalakum takhluduun waidaa batashtum batashtum jabbaariin niman kibray oo masaaniic samaysta oo meel kasta calaamad ka taaga dunidu soo imika wadan waliba calaamadu samaystaa calaamadu waa kibirka iyo eh, birta baris ka taagan waxa halkan ka taagan waa astaamo wa atabnuuna bikuli riicin aayatan tacbasuunka weeyaan waa lilcabah nolosha waxba faa'iide kuma leh waxay ahayd niman kibrayo xadaaradoodu xaggaa gaadhsiisay oo xagga xooggana waidaa batashtum baa ilahay leey batashtum jabbaariin duwalka waaweyne laga boqoo kale laga boqo oo dadka haday gacanta ku dhigaan si xun u gala kuwo kalea ilahay uu ka warramayaa inay buuraha ori jireen oo guryo ka samayn jireen oo cayn ka samayn jireen asxaabi xadaaraat laakiin iyo lamu haadihi almashaakil kullaha dunida soo martay cid walba rasuul baa loo soo diray mushkiladdaasi dawaysa laakiin rasuulku xaguu ka bilaaba qur-aanku in badan wuxuu inooga warramaya rasuul waliba wuxuu leeyahy ucbudu llaha maa lakum min ilaahin hayru war ilaahay caabuda ma lihidin ilaah kaleo xaq lagu caabudo bini aadamka ballaadhan daaye xataa yaryarku hadday lumaan ama aad yararka wanaag u sheeg qur-aanku wuxuu inoo sheegay nin la yidhaahdo luqmaan alxakiim luqmaan ilaahay wuxuu qur-aanku qoray inuu xikmad siiyey haddana xikmaddiisa oo dhan waxaa laynooga soo naqliyey in kooban ilaahay wuxuu sheegay inuu xakiim yahay luqmaan xikmaddiisiina in kooban baa laynooga soo naqliyay inta laga soo naqliyay waa maxay waa inta ku saabsan ilmihiisii siduu ula hadlay iyo wuxuu faray halkuu ka bilaabay ilmihiisa wax badan buu faray laakiin wuxuu uga bilaabay yaa bunaya wiilyarahaygiyow laa tushrik biاllah ina ashirka la dulmun cadiim wiil yarow buu leeyahy ilmahaygii yaraayow ilaahay hau shiriik shirkigu waa dulmi weyni waxaan leenahay haddii mashaakil dunawiya uu jiro laa ilaaha ila allah baa saxda laga yaaba inaad tidhahdan see u saxaysaa laa ilaha illa ma dadka intaa loo sheegaa unbay wax waliba hagaagayaan maya laa ilaha illallah macnay ku fadhidaa waxay dhahdaan waa qofka bini aadamkaa furaa fura insaanka haddii switchkaa la furo wixii ka dameeyo dhami waa easy wax fudud wax ku qaataa laba tusaale idin siiyo markaas garan karnaa waxay bedeli karto cahdigii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo carabi waxay ahayn dad khamriga aad u caba ereyga marka af carabiga la qoro waxaa loo yaqaanay ninka khamriga iibiya tijaare ka ma jirin khamriga iibiyey taajirka odhan jireen waxay ahaan jirtay dhaqan caadiya oo darfat bn alcabdi iyo gabaygiisii markuu tirinayo mucallaqadiisii muxuu sheeganayay fale saddex haddaanay ahayn yani dunida oolin waxbaa saddexdu sheegaya waa maxay waa khamroo lagu shubay oo boorisay xoorisay buu tilmaamaya yani <laughs> waxay ahayd waxa ugu fiicane noloshaba ay u arkayaan saxaabadii nebi maxamedna waa cabaysay dadkaasay ahaayeen dadka khamroolayaasha khamriga caba intooda badani bay ka mid ahaayeen ilaahi subxaanah watacaala iyadoo dhibtaasi jirto may soo degin qur-aan la leeyahay warya khamriga joojiya qur-aan meel durugsan laga tilmaamayo maalan aayaadkii ugu horreeya soo degay waxaa la sheegay tatakhiduuna minhu sakaran iyo maxay wa risqan xasana risqii xasankaabaa laga saaray waxaa ka yeelanaysaan baa la yidhi waxaa ku sakhraantaan iyo iyo risq xasana waxaad fahmaysaa inaanu risqa xasankaa isagu ku jirin gaar loo saaray waxaa ilaahay qur-aanka ku soo tilmaamayaa Eh, manaaficdii iyo madaartiisa ay madaartiisu badanta aayad badan oo qur-aan soo degay laakiin marnaba lama odhanin maxay joojiya goormaa la yidhi joojiya goortay laa ilaaha illa biyo dhigtay shan iyo toban sannadood kadib baa waxaa soo degay fajtanibuuh shan iyo toban sannadood kadib macnaheedu waa maxay shan iyo toban sannadood oo islaamka ka mid ah khamriga dadku cabayay oo dee markay soo degi doonto badan baa qisadaa tilmaamayay saxiixu muslimka ku taalla caliy bn abi aalib markuu ina nebi maxamed doonay ee rabay inuu guri galo xoolo badan dee saxaabad ma haysan soo hijroodeen waxba may haysan ghaswatu bader buu neef geela ka helay dabeetna wuxuu is yidhi neefka anaad ku weliimaysatid xoogaagii walimada lagu dardari lahaana idkhir buu doontay geedka intuu soo gurayo waxa adigu soo xaabaysto inuu iibiyo wixii ka soo baxa intuu xaabada ku maqnaa ayaa qolo saxaabihii khamri cabtay yaa ku jira adeerkii xamza binu cabdilmutalib baa ku jira dabeetna markii khamriga laga dhergay ayay inani heestay markay heestayba waxay ku heestay hees macnaheedu yahay beerkiiyo kuruska maad sukaye saartaan xamzo sakhraansan baa intuu kacay oo seeftiisii qaatay ayuu hashii uu cali oo halkan ku dabran uu rabay inuu ku arooska ku dhigto ayuu intuu ka horacay beerkiiyo kurska hablihii isu saaray waxaa yimi cali baa yimi war hashaydii yaasaa neefkii gelay yaasaa u galay waxaa la yidhi adeerka xamza sidaa u galay nebi maxamed buu tegay calayh nebiga caleyh salaatu wasalaam iyabaa isa soo raacay caliya bn abi aalib xamsa u yimaadeen oo indhu casaadeen oo dasaraansan markay isa soo dultaageen bu intuu nebiga xagga adnimada ka eego ilaa madaxa eegay yihi wahal antum ilaa min cabiidi abi idinkuna miyaa ahaydeen addoomihi aabbahay mooyaane ma wax kala ahaydeen buu leeyay waa nis dabeetana nebigu gacantuu qabtay caliya waa iska noqdeen yani waxaan rabaa inaan idiin tilmaamo haddii xamse iyo ay raggaa yihiin kuwaasaa u sakhraamaya maxaad u malaynaysaa mushrikiintii iyo eh, dadkii kale yani khamrigu normal buu ahaa iyadou sidaa yahay ayaa qur'aan soo dega aayad qur'aan oo leh maxay inama alkhamru walmaysiru walansaabu walazlaamu rijsun min camali shaytaan laleeyahay war ka durka maxay sameeyeen saxaabada saxaabigii yaraa wuxuu leeyahay anigoo qolo u shushubaya ayaa yeedhu baxday buu yidhi la leeyahay quraan baa soo dego waxaa la yidhi mid dambe baaggii uu gacanta ku hayay buu leeyahy afka kuma shubina way wada daadiyeen nimankii sakhraansanaa waa la qubay khamradii la shubay bay yidhaahdaan wadooyinka magaalada ayay buuxisay waxaad ka garan kartaa wadooyinkay buuxisay marka lagu yidhaahdo culamada isku haysa khamraduma nijaas maaha adiladay deliishadaan bay ka mid tahy hadday nijaaso tahay sababtii la waddada ayaan aadaa lagu daadinin maxaa waxaanoo qolada daahirka sheeganaysa adiladay deliishatay ku jirta yani waxay ku tilmaamaysaa magaaladii madiina dhan ba khamri urtay baa la ilan wixii guryaha ku jira wixii la haysto dhan ayaa waddada lagu soo qubay magaaladiiba togog rogmaday khamriga maxaa rogay waxaasoo khamriga maxaa ka joojiyey kelima waaxida aaya waaxida min kitaab ilaahi soo degta maxay aayadda tanisaa noqotay bini aadam rumaysan bay ku soo degtay laa ilaaha ila allah idan laa ilaaha ila allah dadkan suluugoodoo dhan bay bedelaysa laa ilaha illa allah waa manhaju xayaa laa ilaha illa allah waxay u rumaysnaayeen alla haweyn siday u caabudayaan makhluuqaadkiisa siday ula dhaqmayaan adduunka siday u arkayaan aakhira siday u arkayaan tasawurkoodoo dhan general bictureka ay ka haystaan dunidaba iyo siday u jirto ayaa iska diya qofku markuu laa ilaha illa allah dhab u rumeeyo waxaa isbediya markaa akhlaaqiyaadkiisa iyo dhaqankiisa aan tusaale kale idin siiyo imaam almawduudi raxmat ullaahi calayh fii ixdaa kutubihi buu ku soo naqlinaya waxaa kaloo isna si fiican u soo naqlinaya oo ballaaran doctor maxamed cali albaar kitaabkiisii bayna alkhamru bayna atibi waalfiqh ama risaaladiisa af ingiriisiga ee alcolism la ydhaho markuu soo naqliyo wuxuu soo naqlinayaa qisada ah wuxuu kaloo soo naqlinayaa dowladda maanta dunida ugu xooga badan loo tijaabisay inay iyana khamriga joojiso waddankan maraykankaa taqaaniin ayaa waxay yidhaahdeen khamrigu waa sun waana maanta waxaa la isku waafaqsay inuu yahay bay yidhahdeen waa sunta qura ee sharcigu ogolya bay yidhahdeen reer galbeedka haddii sun uun la rabo sunta sharcigu ogolya scientifically waa proofid inuu sun yahay everything waa laga warramay waa laga warramay waa la ololeeyey maraykan gudihiisa aqoon wixii oo dhan baa ololeeyey congresskii wixii bay gaadhay dowladdii baa aqbashay congresskii baa saxeexay senatorskii baa saxeexay madaxweynihii baa saxeexay waa la waday sidii loo ololanaya waxaa la yidhi distoorka ha lagu daro yani state state iyo waxaaniba soo bixine waxaa laga dhigay distoorka ha lagu daray ilaa xad distoor la gaadhsiiyo goormuu distoorka gelaya dadka afti laga qaado aftidii dadku waxay dhahdeen bahalkaasi waa boyson taariikhdu markay ahayd ayuu maraykanku wuxuu qaatay absolutely khamrigu inuu mamnuuc waddanka maraykanka yahay wax yihi dabeetana waxay dhahdaan dowladdu waxay xoog lahayd oo dhan bay gelisay in khamrigaas aanu ummaddu cabbin waxaa la yidhi see loo joojiyo waxaa la yidhi everywhere xumaantiisaa laga warramo kow curculamka lagu dara la yidhi waxbarasho dugsi hoosaa lagaaga bilaabaya khamriga iyo dhibtiisa ilaa jaamacadbu kula soconaya waa laga warramaya iclaamkii baa la sii daayey inuu ka warramo maxaan mawduudi waxaan filaya inuu yidhahdo nine million papers baa lagu qoray miyuu yidhi khamriga iyo xumaantiisa ay kaga warramayaan jaraaidka ka warramay everywhere yacni waddankii oo dhan baa isu bedelay inuu khamri joojiyo dadka laakiin may aqbalin haddana kuwii cabbi jiray waxaasoo awood iyo lacag waxay idhahdaan balaayin mina dollaraat baa la geliyey sida khamriga loo joojin lahaa may dhicin maxay idhahdaan eh, black dox may u bixiya aduu meelihii eh, khamriga lagu samayn jiray oo dhan baa isbedelay god madow baa lagu sameeyey khamri boysina soo baxay oo alku matalia ethaalka kii sunta ahabaa laysku waxay idhaahdaan mid dadka indhaha ka ridaya mid caynkan ka ridaya ila wabaal suuq madow lagu imanayay suuqii madooba socday waddanka maraykan bay idhahdaan oo dilkuu yariyey laba boqoloo qof baa loo dilay qadiyadda khamriga dadka maraykan oo dilku uu daakiradaydu khiyaamayna saasaan rajaynaya xawaale laba boqoloo qof ayaa khamri related wax la ah crimes ku xidhan lagu dilay jeelashii baa la buuxiyey everywhere waxay noqotay shan iyo toban sannadood markii dagaalkaasi socday ayaa dib haddana jeelashii buuxsameen dadkii la laayey dadkii caafimaadka xumaaday everything ayaa dib waddankii haddana ololihii dib u bilaabmay balbahalkan hala daayo kadib baa waxaan u malaynayaa ma'amadmadka toddobiyo tobnaad baa kii dambe ah mise kii hore ah haddana dib baa loogu noqday dib markii loogu noqday waxa lasoo saaray markii dambena khamriga in la fasaxo laakiin bishuruud qofku intaasoo milimetir badan inaan cabbi karin goobaha inaan lagu cabbi karin waxaan iminka aynu ku dhaqanno gaadhiga isagoo wada inaanu eh, cabbi karin isagoo gaadhi wada isagoo shaqada caynkaagu jira inaanu cabbi karin intaas inaanu dhaafin waxaanun restrictionska loo sameeyo ma cilmi dambea lagu ogaado khamrigu inuu fiican yahay maya sidiiba inuu poyson yahay loo rumaysan laakiin xaggay ka timi aqwa dawla baa joojin kari weyday dowladdii dunida ku xooga badnayd oo cilmi iyo aqoon iyo booliis iyo lacag iyo jeel iyo qaanuun iyo wax walba markay isku dartay way u taag weyday nabiyullaahi maxamedna caleyh salaatu wasalaam muxuu ku joojiyey fajtanibuu aaya waaxida baa soo degay waayo waxaa la abaaray halkii bini aadamku ma tajribadaasi mid hore aan dib u soo noqonayn maya waxay soo naqliyaan tajribo labaad isla maraykanka harlem streetski iyo meeshii brookline iyo maalihii new york suuqa madow xaafad baa jirta dadkan madow iyo drug dealerska iyo waxaas degaano xataa booliisku aanu geli jirin niman baa islaamay ka mid ah dabeetana way tijaabiyeen inay xaafadda tan maalinba blockskan dhaadheer block furtaan waa wacdiyaan blog bay diinta u dhigaan wuu rumeeyaa bloggaa dadka ku jiro dhan baa khamriga iska daaya crimeska ka baxa dad muslimiinoo toosa noqda blogga kala loo tagaa mucjisa bay noqotay ilaa booliisku yidhaahdo nimankiina wadaadada balkaalaya kuwana wuxuu sheegay midmadoobe xaggan jooga xaggan xadhiga dhi maraykan markii dambe jeelasha dadkii crimeskii xaggan loogu taag waayo haddana markii jeelka lagu xidhay crimeskoodii loo taag waayo wadaada ugu yeedh kristan ugu yeedh kan ugu yeedh markii loo taag waayo la ydhaha war qoladaasaa joojin kartay qoladaha loogu yeedho nin madow oo maraykan jooga oo dabaqada u hooseysa oo aan waxba dhowranayn oo crime halkii ugu dambeysay jooga in xaafadiisii khamriga uu ka joogsado waxaa ka joojiyay afraad yar ooyana madow oo rumeeyey laa ilaaha ila allah waxay dhigayeenna ahayd laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah markay rumeeyeenna noloshoo dhan baa isbedeshay idan waxaan leenahay aharku nolosha ku leeya waa maxay waxaan leenahay waa kaa qur-aanku uu ka warramayo oo ah alinxiraafaat albashariya cabra taariikhi ilaahay wuxuu ku saxay in rasuul loo soo diro ka bilaabaya maxay ucbudu allaha maa lakum min ilaahin hayru oo rasuul ka bilaabaya war ilaahay keligii caabuda ma lihidin cid kaleo ha caabudaane waxaan leenahay markaa cid kasta oo rabta bulsho inay saxdo bulsho kastoo qaldan ama akhlaaqiyaad ha u qaldanaato ama dhaqaala ha u qaldanaato ama siyaasadu ha ka qaldanaato ama aqsar ariiq bay idhaahdeen loo maraa jidka ugu gaaban waa laga yaabaa jeedadka qaar dhaadheer intaad marto intaad waxyara islaaxisan dhanka kale haddana siyaasadda ka agaaja akhlaaqdaa dhimanaysa akhlaaqka agaajkanbaa dhimanaya waa wax galbeedka maanta haysta waa dadaalayaan filosofadooda laakiin markay dhan soo yara hagaajiyaan ama dhan kalunbay ka boodaysaa weli waxay rumaysayeen bulshaadkoodu inay dumayaan bulshaadkoodu weli inay dumayaan marar badan waxaa laga yaaba inaanay sabab siyaasadeed ahayn oo ay waxoogaa ka islaaxiyeen taa laakiin meelo kale ay ka dumayso laakiin haddaad rabto dhagaxaad meesha dhigtaa inaanu dibku ugu soo noqon waxaad islaaxaysaa inuu sidiisa u islaaxo inaad mashaakilka bini aadamku uu oo dhan wada waajahdid qofkan hadduu mashkilad akhlaaqiya iyo mid siyaasiya iyo mid dhaqaale iyo mid doonaba ha lahaado mid filosofiya mid wuxuu doonaba ha ahaado ayamaa mashkila haysata laa ilaha illa allah baad ku sixi kartaa laakiin waa inuu laa ilaha illa allah macnaheeda fahmaa waxay sheegaysa gartaa dhab uu rumeeyaa haday taasi saxanto waa ariiqii rusushu martay marka waxaan leenahay evendoo aad doodoo tidhaahdo dariiqyo kaleo wax lagu hagaajin karaa jira kani waa aqsar ariiq baynu leenahay lama hayo waddo ka kooban waddaduu nebi maxamed maray calayhi salaatu wasalaam bulsho aan diin haysan oo waxba haysan oo dhaqan liidata oo caynka ayuu muddo kooban kaga dhigay bulsho dunida ka talisa oo xadaaro leh oo dhaqan leh oo qaanuun leh oo dowlad leh oo askar leh oo everything bini aadam wuu baahan yahay leh oo dunida isbedelka inta alle ku sameeyey laakiin kamuu bilaabin dulmaa jire cadaaladda hala hagaajiyo kamuu bilaabmin akhlaaqda xune akhlaaqda alle kamuu bilaabmin waxaasoo dhan kama bilaabin wuxuu ka bilaabmay maxay barta bini laga abbaaro oo ah bini waxay dhahaan waa asiiru muctaqadaatihi bay dhahdeen qofka bini wuxuu maxbuusu iyo wuxuu rumaysan yihi wuxuu rumaysan yihi unbuu dhaqankiisuna noqdaa waxaad bilibgaraysan tahay ayuunbuu noqonayaa unun maxay qaabka aad u dhaqmaysa iyo waxaad samaynaysa iyo waxaad ku fakeraysaaba waxaasay noqonayaan haddaba waxaan leenahay haddii la rabo raadkay ku leeday nolosha bini aadamka maxay tahay laa ilaha illa allah waxaan leenahay waa aqsar ariiq loo maro bini aadam in la saxo saxaabadii dadka boobi jirtay ee dheci jirtay intaanay islaamin maxaa la ydhahdaa raggan soo islaamay haddii mid mid taariikhdooda lagugu sheego waa war saxaabadan waaweyn ma kuwaasay ahaayeen مثلا مغيرة بن شعب صدح يتبن سجو سودي له حوله هدينا وقت النبي محمد ويوم رسول السلام dabeetana nabigu wuxuu ku yidhi ilaahayna u toobad keen xoolahana waa dulmi iyo ciddii lahayd u heli yani gang buu ahaa dadka sidaa uu boobayo qaaticu ariiqa markuu islaamayna muqira bnu shucab uu noqday saxaabada tan aad maqlaysaa may dad iska malaa'igo meesha fadhfadhiya waxay ahaayeen dad gaangisa oo roborisa oo wax walba leh oo mid bini aadamka dhaca mid odaya mid waaya nooc waliba ku jiro laakiin markay islaameen ayay waxay noqdeen noocaan noocay ahayn markay laa ilaaha illa allahda fahmeen bay waxay soo baxeen maxay inay noqdaan rijaalkaa weli taariikhda bini aadamku ay ka warramayso waxaa ka dhigay inay garteen ereygaa laa ilaaha illa allah waxaan leenahay markaa laa ilaaha ila allah nolosha waxay ku leedahay qofku markuu islaamo markaasaad noqonaysaa macsuumi almaali waddami waalcird markaasuu qofku cismo u helayaa cinda almuslimiin dhiiggiisa xoolihiisa iyo maxay iyo naftiisuba man qaala laa ilaaha ila allah wakafara bima yucbadu min duuni illaah xaruma maaluhu wadamuhu waxisaabuhu cala allah ama axaadiistii ugu dambeeyey nebigu calayh salaatu wasalaam uu ka akhrinayey eh, xajat ulwidaac waxay wada ahaayeen masaa'ilkaasi inay macsuum qofka muslimka u yahay idan waxaan leenahay nolosha adduunyo qofku waxa ay saxmaysaa noloshiisu markuu laa ilaaha ila allah intuu fahmo si dhaba ugu dhaqmo aakhiro marka la tagana laba su-aalood baa lagu weydiinde maada kuntum tacbuduun bay culammadu yidhaahdaan iyo maada ajabtum almursaliin baa lagu weydiin doonaa wa qiila lahum aynamaa kuntum tacbuduun wa yowma yunaadihim fayaquulu maada ajabtum almursaliin labada su-aalood haddaad si saxa uga jawaabtana ood guulaysan haddaad si qaldan uga jawaabtana waa maxay labada su-aalood waa shahaadateynkii waa laa ilaha illa allah muxamadun rasuulu allah qofkii laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah macrifatan wa iqraaran wa camalan ula yimaada muxamadun rasuulullahna macrifatan wanqiyaadan wa taacatan ula yimaada akhre wuu liibaanaya waayo laa ilaaha ila allah hadday dhab tahay way shuruudeedii wadato oo wixii sharcigu sheegay ay wadato waa muujibatun lilmakfira manjaatun min annaar weeyaan waxay waajib yeeshaa oo ilaahay u ballan qaaday inuu dembigiisa dhaafo xadiidkii aynu soo marray mucaad ibnu jabal uu nebigu u sheegayey markuu yidhi xaqa alle ma taqaanaa uu nebigu u sheegay wuxuu yidhi xaqa dadkuna alle ku leeya ma taqaanaa waa hadday sidaa yeelaan buu nebigu yidhi inaan allana cadaabin bay iyana xaq u leeyihin inaan la cadaabin nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu maqlay mu'adin adinaya qole ashhadu an laa ilaaha ila allah markaasuu yihi kharaja min annaar ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu anna muxamadan rasuulu llah hadday dhab tahay ninkaa adimaya inagoo erayo la yskaga celceliyaa baynu haysana maaha shahaadat alxaq waman axsanu qawla minman dacaa ila allah waa qof bashariyada maqashiinaya waar ilaahay baan rumaysina u kaalaya idinkuna rumeeya idan waa eray khatar ah haddanku weeruu ku dhawaaqaya saa daraaddeed buu markuu maqlay nebigu yihi kharaja min annaar xadiidkii cutbaan ibnu malikna wuxuu nebigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam oo xadiis saxiixayn ku yaalla in allaha xarama cala annaari man qaala laa ilaaha ila allah yabtagii bidalika wajha allah ilaahay naar waa ka xaaraam yeelay qofka laa ilaaha ila allah yidhaahda isagoo ilaahay wejigiisa ku doonaya isla xadiidka oo saxiixayn ku yaalla wacizatii wajalaali laukhrijana min annaari man qaala laa ilaha ila allah ascadu annaasi bishafaacati yowma alqiyaama man qaala laa ilaha ila allah khaalisa min qalbih aw min nafsih ma min cabdin qaala laa ilaha ila allah huma maata cala dalik ila dakhala aljanna waa xadiidkii abidan qultu wain zana wain saraq ilahay rasuulkiisa hadduu sinaysto xadana qaala wain zana wain saraq markaasaan ku celiyey buu yidhi hadduu sinaysto haddana waxdana wainzana wainsaraq buu nabigu ku celiyey markaasuu ku celiyey markaasuu ku ilaa markii dambe nabigu yidhi calaa raqmi anfi abi darrin wainzana wainsara wasaraqdi markuu joojin waayo abi dar ayuu nabigu yidhi calaa raqmi anfi abi dar waa halkay soomaalidu tidhaa sankaa kuu daloola yacni waa compulsory waa gelaya jannuu gelayaa buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam berigii dambe xadiidka markuu abudar sheegayo isna wuxuu odhan jiray wain rakhima anfa bidarin ayuu ku dari jiray intii uu nebigu ku yidhi calayh salaatu wasalaam idan ayuha alaxiba laa ilaaha illa allah hadday dhab tahay waa lagu badbaadaa janno horta in iyada la gelaya waa hubanti ma xagga horea laga gelaya mise xagga dambea laga gelaya unba isweydiinta leh in janno la gelaya waa hubanti ee dadka badhna xagga horey ka gelayaan badhna maxay xagga dambey ka gelayaan kuwa xagga hore ka gelaya waxaa kuugu filan xadiidkii uu nebigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam xadiid albataaqa nin baa la keenayaa buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam marka la keeno rabbigii marka lasoo hortaago ayaa danuub badan baa la keenaya u galay waxaa ma gashay waxaa ma samaysay wuu qiranaya sagaal iyo sagaashan sijili sijilku waa file sagaal iyo sagaashan file baa la keenaya oo mid weliba maddul basar tahay baa la yidhi dunubaadu badan ayaa la keenaya waxaa la leeyahy waxaasoo dhan ma gashay aabuu leeyahy wax xasanadoo aad leeday oo aanu aanan keenin miyaad garanaysaa baa la leeyahy laa yaa rabbi buu leeyahy wax xasanoo layga dulmiyey garan maayo buu odhanaya waxaa la odhanayaa ina laka cindana xasana wainahu laa dulma calayka alyowm fayukhraju bataaqatun fiiha ashhadu an laa ilaaha ila allah waana muxamada cabduhu warasuuluh fayaquul uxdur wasnak fayaquul ya rabbi ma hadihi lbataaqa maca hadi sijillaat bataaqadu waa kaadh kaadh baa ugu qoran ashhadu an laa ilaaha illa allah ashhadu anna maxamed rasuulullah dabeetana waxaa la leeyahay miisaankaaga qaado kan xagga kale saar sagaal iyo sagaashan failo madulbasaraba waxa dhankan yaalla badaaqa yar baa la yidhi xagga kale ku tuur oo tani maxay ka tari buu yidhi waxaa faila ah buu arkaa meesha yaalla badaaqadan yari maxay tari doontaa maxay ka samayn doontaa saar baa la leeyahay innaka waa la dhigayaa sijilaadkana kafad baa la saarayaa bataaqadana kafad baa la saarayaa fataashat isijillaatu wathaqulat albitaaqa falaa yathqul maca smi illaahi shayun xadiisku tilmaamaya xadiiska imaamu tarwadi ibnu maaja iyo rag badan baa warinaya sheekh alalbaani waa saxiix buu ku tilmaamaya xadiiskan xadiis albitaaqa baa la yidhaha waxay culammadu yidhaahdaan waa laa ilaaha ila allah min nawcin khaasin waa laa ilaaha ila allah shuruudeedii iyo ikhlaaskeedii iyo aacadnimadeedii soo markaynu salaada tukanaba lama odhan salaadiinu waa kala nooc badanta waa kala noocyo isku ajar maaha mid baa cushurle mid baa umulle mid baa tusucle nimayn buu helayaa ta qalbigiisu xaadiriya qofba intuu ilaahay weynidiisa iyo cabsidiisa iyo tawakulkiisa iyo rajaagiisa iyo waxyaabay laa ilaha illa allah sheegaysa intay ayay laa ilaha illa laadiisuna gaadhsiisan tahay walidalik ninkan laa ilaha illa laadiisa ah waxaasoo dhan ka xoog badisay de axaadiista qaar kalena oo saxiixina iyana waxa ay tilmaamayaan cabdullaahi bnu mascuud muxuu lahaa nebigaa wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaan garanaya ninka ugu dambeeya ee jannada geli doona oo ah ka ugu dambeeya ee naarta laga soo saaro ninbaa naarta ka soo bixi doona isagoo beerka ku socda baa la yidhi xabwana gurguuranaya dabeetana waxaa la odhan doonaa idhab fadkhul iljanna orodoo jannada gal baa lagu odhan doonaa dabeetana jannaduu iman doonaa fa yukhayalu annaha mal'a wuxuu is odhanaya de wixii odada horreeya meeshan galay waa buuxda dabeetana wuxuu odhanaya yaa rab qad wajadtuha mal'a ilaahu waa buuxda taasi meeshii intii oddadii sii gelaysay waa buuxdaa waxaa la yidhahdaa idhab farjic fadkhul iljanna war noqo oo gal jannada sidiibuu haddana yidhaahdaa maar saddexaad buu soo ugu dambaynba waxaa lagu yidhaha faina laka mila dunya wacashrati amhaaliha adduunkanaynu joogno iyo tobanlaabkiioo janno a baad leedahay waa kii un booska yare u dambeeyey gal baa laydhahaa markaasuu leeyahy ataskharu biya aw tadxaku biya wa anta almelik nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka markuu sheegayey wuu qoslay baa laydhahaa ilaa nawaajidiisu ay ka muuqatay xadiikani muxuu sheegaya waa xadii aljahanamiyiin xadiiskay culamada ku tilmaamaan wuxuu sheegaya qolo laa ilaaha ila allah iloo dee naar gashay inay jirto oo dunuub badan oo la ciqaabay yani laa ilaaha ila diisaan gaadhsiisnayn maxay xadkii ay dunuubtoo dhan ka tirtiri lahayd marka waana qirsan yahay maca dunuubihiina wuu galay dabeetana akhiiran wuu ka soo baxaya waa kuwii xadiidkii xudayfe oo kale uu tilmaamayey waxaa jira xadiid macruufa oo wuxuu nebigu odhanaya calayh isalaatu wasalaam waxaa duugoobi doona yadrusu lislaamu kamaa yadrus washyu thawbi xataa laa yudra maa siyaamun walaa salaatun walaa nusukun walaa sadaqa nebiga wuxuu odhanaya calayh isalaatu wasalaam islaamkaa gaboobi doona oo wuxuu gaari doonaa xad aan waxba ka soo harin sida marada washigu waa thoobka waxaan la marmariyo waxaan lagu sameeyo berigii hore kalaradan deimka inta marada markay tolonto kadib ayaa inta khad la geliyaabaa kalarska dusha lagaga samayn jiray markaa maradu markay maydhantee duugowdo maxaa ku dhaca kalarkiiba sii baaba'aya sii baaba'aya hadhow maradii way isu hun yaroo isu eg way soo baxaysaa oo kalarkii markii hore dusha lagaga sameeyey uu ka tirtirmay sidaa maradu u duugowdoo kale kalarka iyo midabku uga taga u tirtirmo ayaa islaamkuna u tirtirmi doonaa akhiruzamanka buu nebigu tilmaamaya ilaahay ay xad gaadho dadka badhaanay garanba doonin salaad iyo soon iyo eh, nusuk iyo waxbaba aanay garanaynin ilaahay kitaabkiisana dadkaba waa laga dhex qaadi doonaa buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam oo falaa yabqa fi lardi minhu aaya qur-aankana aayadiba ka soo hadri mayso dawaa'if dadka ka mida joogi doonta buu nebigu yihi kooxo dadka ka midoo odayo waaweyn iyo habro gebgaboobayo iyagoo odhan doona waxaanu soo gaadhnay aabbayaashayoo eraygaa ku dhawaaqa laa ilaaha ila allah annana sidii baanu u odhanaynaa xudayfata bnulyamaan baa xadiidka sheegay nin taabiciyo meesha fadhiyey ayaa wuxuu yihi maa tugni canhum laa ilaha ila allah wahum laa yadruun maa salaatun walaa siyaamun laa ilaha illah maxay taraysaa dadaan soon iyo salaad iyo sikatoona garanaynin buu ku yidhi taabici zafar ledha dabeetana wuu iskaga jeestay xudayfa bnulyamaan haddana wuu ku celiyey oo laa ilaha illallah maxay taraysaa buu ku yidhi haddaan soon iyo salaad iyo sika midnaba lahaynin markaasuu iskaga jeestay markaasuu haddana ku celiyey markii dambe iyo xudayfata bnulyamaan intuu ku jeestay buu yidhi silat ibnu zafar baa yaa sila tunjiihim min annaar tunjiihim min annaar tunjiihim min annaar buu ku celiyey silow naar bay ka badbaadeen naar bay ka badbaadeen naar bay ka badbaadeen waa axaadiista ay daliishadaan jamaahiirtu markay leeyihin taariku salaadku kufri lama gaadhsiinaye waa kufrun duuna kufrigiiyo meelaha mahma takuun masaladaa kale yayna waxba u tallaabeen kani wuxuu sheegayaa laa ilaaha ila allaahu xataa nooca liitana hadday tahay horta tanfac oo khuluud fi naar bay maxay ayay kaa badbaadinaysaa marka marka warka soo duuduubo waxaan leenahay laa ilaaha ila allah waa ereyga janno lagu galo laa ilaaha ila allah waa ereyga naar lagaga badbaado janno lagu galo markaynu leenahay ama xagga hore ka gal ama xagga dambe ka gal naar lagaga badbaado markaynu leenahay ama marka horeba kaga wada badbaad ama waaritaankeeda kaga badbaad dhankaa doonto u macnay laa ilaaha ila allah baa jannana lagu galaa naarna lagaga badbaadaa wax ka oo nolosha qofka biniaadamka uu sugayaana ma jiro adduunka markaynu joognana waxaynu leenahay laa ilaaha ila allah waa manhaj nololeed haddii sidii dhabta ahayd aad ula timaado noloshoo dhan iyadaa islaaxinaysa sida awgeed baa waxaynu tilmaamaynaa ayaa waxay u ahayd wixii koowaad ee nebi waliba ku bilaaba waxaa kaloo qur-aanka alla inoogu tilmaamaya luqmaan alxakiimna xataa caruurtii la tarbiyeynayey waxa koowaad ee la bara inay noqoto haddii ilmahaa yar kalimatu tawxiid la baro horta sideedaba mid qaado waxay dhahdeen bini aadamku haddii mar caqiidadu toosto waa suurtagal bay idhaahdeen inxiraafaad suluukiya inuu ku dhaco inuu maalma suuqa yaro galgala ama khabracba ama naaga raacraaco laakiin waxay leeyihin waxay u badan tahay hadday caqiidadu markii hore saxnayd inuu dib u soo noqon doono inuu saxmi doono hadday si caqiidadu marka hore lunsan tahay waxay u badantay inuu durabaad ku dambayn doono hadday caqiidadu marka hore lunsan tahay idan waxaa muhima bini in laga saxo muctaqadka waxaa muhima bini in towxiidkiisa maaha ereyga sida loogu dhawaaqa in la baro laa ilaaha ila allah afkaynu kaga dhawaaqo qura laa ilaha ila allah dad badanoo munaafiqiiniba ku dhawaaqayaan hadday dhawaaqtay laakiin waa in la baraa maxay muctaqad inay tahay inuu rumeeyo waa inuu bartaa inay suluug waa inuu bartaa manhaju xayaa inay tahay waa inuu bartaa qofku laa ilaha ila allah waxay sheegayso waxaan leeyn laa ilaha ila allah waa slogan kooban oo diinta dhammaanteed lagu soo ururiyay haddii shicaarun calaamaduunu ay yeelan lahayd diintu waa weedhatan wax allaaliya waxa islaamnimo kale iyaday farac ka tahy wax allaaliya waxa kale islaamnimo ahy iyaday maxay farac ka tahy hadday iyadu qaldanto islaamnimo ma hadhin hadday iyadu qaldanto ama se sixmi weydo islaamnimo ma hadhin sidaa ogeed waxaan warkaa ku soo koobayaa laa ilaha illa haddaynu isnaanadee ka warrama waa diintao dhan ka warrane laakiin iyadoo duuduuban baan ina dhiibayaa waxaan ku soo koobaynaa adduun aakhiraba laa ilaaha ila allah baa lagu liibaanaa laakiin intay innaga agteenna wasni ku leedahay isweydiinta leh intay innaga agteenna wasni ku leedahay intayn ogollay wasni waxay ku leedahay intaad ogosha inaad lacag geliso si kaleba galbeedka lacagtu baaba lagu xisaabtamaya saxaan ka miqyaasku waa how many you paid soo how much you paid baa ah eh, miqyaaska nolosha galbeedkuba wuxuu kala qiimo badan yihin buu kala qaalisan yahay tuushanka intaad u ogoshay inuu inanku af ingiriisiga dhigtay iyo xisaabta iyo intaa se intaad u ogoshay inuu laa ilaha ilallah barto iyo waxa ku xidhan intaad u ogoshay inanku inuu jaamacad ku dhigto intaad se ogoshay inanka in diintiisu ku badbaado intaad u ogoshay inanka in adduunkiisu ku badbaado intaad se u ogoshay inanka in aakhiradiisu iyo adduunkiisu uga wada badbaadaan yani taasi waxay tilmaamaysaa laa ilaaha illallah agteenna intay ku leedahay intay qiimo ku fadhidaa intay wasni ku fadhidaa intay agteenna qiimo ku leedahay ayuun baynu inaguna adduun iyo caqal iyo xoog iyo xoolaba ku bixinaynaa saxaabada agtooda qiimay ku lahayd iyaday u jihaatameen iyaday u hijroodeen iyaday u dhinteen iyaday carab iyo cajanba uga hor yimaadeen iyaday dunidoo dhan isu dileen iyaday sugmeen ilaa uu nebi maxamed ka leeyay dadka waan la dirirayaa xataa inay ka odhanayaan maxay laa ilaaha ila allah fa qaaluuha casamuu minii ayaa dhiiggooda iyo maalkoodaba idan diintoo dhammi tambay ku salaysnayd iyadaa markaa loo hijrooday loo dhintay loo dagaalamay dowlad loo samaystay heshiis loo galay wax walba oo nolosha ay haysteen iyaday ku bixiyeen say u dhismi lahayd marka iyada wax walba lagu bixiyeyna waxaa ka ratibmay aakhiriya adduunba in casiiza la noqdo aakhiriya adduunba in dad sharaftiya la noqdo maantana iyadaa dayacantay waxaa ka ratibantay adduunkeenii o dham inuu dayacmo muslimoo dhan isku soo dar adduunkoodii inuu dayacmaa ka ratibmantay aakhiradoodana ilaahay baa garan waxay noqon doonta hadayse iyadoo saxa ku dhintaan insha allahu aakhirka dambe way badbaadi doonaan mooye marka hore inay badbaadayaan garan maayo laakiin aakhirka dambe way badbaadi doonaan waxaase isweydiinta leh waxay tahay innagu intay qiimo agteenna ku leeday intee baynu u arkaynaa inay tahay rusulba wixii lagu soo diray ilahi wuxuu leeya rasuulba maan soo dirin ilaa intaasaanu soo dhiibay an icbudullaha maa lakum min ilaahin hayru rasuul walba intaasaanu soo waxyooday ayuha alaxiba waxaan ku soo koobayaa ilaahay hayna fahamsiiyo kuwii fahmay ee ku dhaqmana allah inaga yeelo sala allahuma calaa muxamed